bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wsalama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin walaa yeli lcaamiila macmulu lkhabar ilaa idaa darfan ataa u xarfa jar wamudmara sha'n ismanin wiin waqac muhimu mastabaana anahum tanac waqad tusaadu kaana fii xashwin kama kaana asaxa cilma man taqadama wayaxdifuunaha wayubquuna alkhabar wabacda in walow kaiiran ashtahar wa bacda an tacwiidu maa canhar tukib ka mili amaa anta baran faqtarib wa min mudaaricin likana almunjazim tuxdafu nuunun wahuwa xadfun maltuzim walaa yelii kuma xigi karo alcaamila caamilka macmuululkhabari khabar macmuulkii kuma xigi karo ilaa idaa ataa in uu yimaado caamilka macmuulka mooye darfan xaal uu daraf yahay aw xarfa jarin ama xarfuljar xaal uu yahay mooye waxaan ku soo jirnay kaana iyo akhawaadkeed halkani wuxuu ka hadlayaa musannifka kaana ismi bay rafcisaa khabardha way nasbisaa ismiga ay rafcini iyo kaanada khabarka macmuulkii in lagu kala fasliyaa ma bannaano masaladaasina waxay ka farcoomi sideedaba caamil iyo macmuulkii ajnabi in lagu kala fasliyaa ma bannaano cinda aljumhuur caamil iyo macmuul uu leeyahay shay caamilka ajnabi ka ah in lagu fasliyaa ma bannaan waayahay macmuulul khabarka khabarka kaana ay nasbini macmuulka uu ku cabalfalayo kaanada ajnabi buu ka yahay cinda albasriyiin cinda jumhuuri ilbasriyiin basriyiin badigooda waxay leeyihiin ajnabi buu ka yahay mar hadduu ajnabi ka yahay macmuulul khabar kaanada ismigeeda in looga fasliyaa ma bannaan oo meeshii aadilihii lahayd kaana zaydun daariban camran zaydun waa ismigii kaana daaribanna waa khabarkiioo nasbisan camranna daaribka ismiga faacila mafcuulnimo u nasbinaya camranta nasbisan ee daaribkii khabarka ahayd ay nasbini inta lasoo hormariyo zayd oo ismigii ahaa laga hormariyo kaanada in lagu xijiyaa ma bannaan oo in la yidhahdo kaana camran zaydun daariban sidaa in la yidhaahdaa laa yajuus wax bannaan ma aha jumhuurulbasriyiin sida ay wataan kuufiyiin waa ogol yihiin waxayna leeyihiin macmuulul khabarka kaanada ajnabi kama aha maadaama khabarkiiba kaana ay ku camalfali hayso y nasbin haysa macmuulka uu khabarka ku sii camalfalayna min jumlati kaana ayuu ka mid yahay ajnabina kama aha mar hadduusan ajnabi ka ahayn waa lagu faslin karaa sidaa ayay sheegayaan qolo basriyiin ka mid ah ibnu saraaji iyo ibnu cusfuur iyo farisi waxay leeyihiin ayagu khabarka haddii la hormariyo ismiga laga hormariyo ismiga dib loo dhigo macmuulul khabarka in lagu fasliya waa bannaan haddiise khabarka aan la hormarinin laguma faslin karo musanifka madhabka uu raacay ayaa wuxuu yahay jumhuurulbasriyiin madhabkooda khabarka kaana macmuul uu leeyahay kaanada ismigeeda loogama faslin karo wuxuuna ku wadaa macmuulul khabarka kaanada ajnabi inuu ka yahay alla ilaahi masalada waxa laga soo reebi macmuulul daraf iyo jaar iyo majruur haddii uu yahay biitifaaqin waa lagu faslin karaa waana la isla ogolyahay macmuulul khabarka hadduu daraf iyo jaar iyo majruur noqdo waa lagu faslin kara sida kaana zaydun jaalisan cindaka cindadaa darafka oo jaaliska ku cabalfalayo in kaanada lagu xijisiiyaa way bannaan tahay oo la yidhaahdo kaana cindaka zaydun jaalisan way bannaan tahay jaara majruurna waa lamid qur'aankana waa ku soo arooray walam yakun lahu kufuwan axad yakun ismigeeda waa axad ka dambe kufuwanna waa khabarkii oo nasbisay lahu jaara majruurkana kufuwan khabarku ku tacalluqaya waa macmuululkhabarkiioo lagu fasliyey waa la ogol yahay daraf iyo jaar iyo majruur hadduu macmuululkhabar ka noqdo ismiga in looga fasliyo walaa yelii kuma xigi karo macmuululkhabari khabarka macmuulkii alcaamila caamilka kuma xigi karo ilaa idaa ataa in uu yimaado macmuulka mooye darfan xaal uu daraf yahay ow xarfa jarrin xarfuljar xaal uu yahay mooye wa mudmara shanismanin wi'in waqa muhimu mastabaana anahum tana wanwi mudmara shani damiiru shani niyo isman xaaluu kaanaday ismi u yahay in waqaca waa haddii uu dhaco muhimu maa shay wax ku moodsiiyo istabaana uu muuqday annahu shaygaa imtanaca inuu mancuun yahay shaygii aad soo ogaatay inuu mancuun yahay dhicitaankii wax ku moodsiiya haddii aad aragto kaanada damiiru sha'ni kunniyow intaas u jeedaa macnahana waxa weeye waxaad soo ogaatay khabarka macmuul uu leeyahay oon daraf iyo jaar iyo majruur ahayn kaana iyo akhwaakeeda inuu ku xigaa ma bannaano arrinkaa wax ku moodsiiya carab hadduu ka soo arooro ka waran heekaanada shaaniya laga dhigiyo ismigeeda waxaa loo niyoonaya damiiru mustatira ismigan daba yaallee rafcisanna mubtada laga dhigi jumlada ka dambaysana khabar ayaa looga dhigi jumladoo iswadataana fii maxalli nasbin khabaru kaana ayuu noqonay waxaa beytu shaacira bimaa kaana iyaahum cadiyatu cawada qanaafidu haddaajuuna xowla buyuutihim bimaa kaana iyaahum cadiyatu cawada farasdaq ayaa wuxuu ku caynayay jariir qanaafiduhum nimankuu qanaafidu kashiitooyin weeye khubsiguu kaga shabbahaya haddaajuuna kuwa luudaya weeye xawla buyuutihim guryahooda agtooda ay warwareegaan inay wax haraanayay doonayaan u jeeda bimaa shay bayna la wareegayaan kaana cadiyatu aabbahoodoo cadiya ayaa wuxuu ahaan jiray cawada mid oga caada dhiga lahum ayaga aabbahoodii cadiye iyo caada wuxuu oga dhigay inay dadka xadaan marka tuugnimadii aabbahooda ay ka soo gaareen ay wadaa saasuu ujeedaa maxalushaahidkana waxa weeye bimaa kaana iyaahum cadiyatu cawada bimaa kaana kaanada ismigeeda wuxuu u muuqdaa cadiyatu inuu yahay cawado ficligaa maadi iyo jumladiisina ay tahay fii maxalli nasbin khabaru kaana iyaahum ta kaanada ku xigtaana cawada mafcuulkeedii ay tahay marka macmuulul khabarkii khabarkiioo cawada macmuul uu leeyahayoo iyaahum taa ah mafcuulka ah ayaa kaanada ku xiga sidaa ayuu u muuqdaa icraab ahaan sidaa haddii aad aragto kaanada waxaad ku niyootaa damiir mustatir oo damiiru shani ah damiiru shanigaa ismi uga dhig mar haddaad ismi damiiru shani uga dhigtay ee kaanadii ismigeeda lama kala faslina way isku xigaan caiyatu mubtada ka dhig cawada jumladeedana khabar ka dhig jumladu is wadataana fii maxalli nasbin khabaru kaana sidaa ayuu u jeedaa damiiru shani damiirka la yidhaahdo damaa'irta kaleu khilaafsan yahay shan wej ayuu ku khilaafsan yahay damiiru shani in la isticmaalaana sideedaba dani kuu khasabta iyaa keenta oo damiir damiiru shani waxaan ahayn laga dhigi karo damiiru shani in laga dhigaa laa yajuus wax bannaan ma aha shan wej ayuuna damaa'irta kale caadiga ku khilaafsan yahay shantaa wej waxaa weeye kow weligii ifraad iyo ghay baa loo laasimaa yacnii wax kale ma noqdo abo caamilka ku camalfalayaa waa inuu ibtida noqdaa ama ixdaa nawaasikhihi ibtida iyo wixii nasakhayey waxaan ahayn kuwa camalfali karo saddex damiirka wuxuu u noqonayaa shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeya weligiiba afar marjica uu u noqonayaa jumlo waa inay noqotaa weliba jumlada oo madkuuru tarafayna labadeeda taraf musnad iyo musnadu ilayhiga ay sheegan yihiin weligii taabic lama raacin karo in wax lagu cadfaa ma bannaano in wax laga bedelaa ma bannaana in wax lagu tawkiidiyaa ma bannaano taabic lama raacin karo shantaa wej ayuu damaa'irta kale ku khilaafsan yahay weligii mufrad haayib ayuu noqdaa weligii ibtidaa ku camalfalayaa ama ixdaa nawaasikhihi faaniya akhwaadkeeda iyo danna iyo akhwaadkeeda iyo afcaalu waxaasa ku camalfalay inna iyo akhwaadkeeda waa yahay marjiciisa weligii wuu ka dambeeyaayo oo meel ka dambaa loo celiyaa marjicana jumlo waxaan ahayn ma noqdo weliba jumladaasi labada araf ee muhimka ah waa musnad iyo musnadu ileyhiga jumladu hadday ismiye tahay mubtadaha iyo khabar hadday ficliye tahayna ficliga iyo faacilka ma ficliga iyo naa'ibulfaacilka waynay sheegan yihiin jus ka mida lama xadfi karo shanaad weligii taabic lama raacin karo waxna laguma cadfi karo wax lagama bedeli karo lama tawkiidin karo wax taabica lama raacin karo shantaa weji oo damaa'irta uu ku khilaafsan yahay darteeda damiir marjic loo heli karo oo meel loo celiye ay suuroobi karta damiiru sha'ni in laga dhigaa wax bannaan ma aha sidaa darteeda zabakhshari ayay ku gef xukmiyeen naxwiyiin inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu ayuu innahu damiirka wuxuu ka dhigay damiiru sha'ni raajixana ma ahee meel loo celiyaa la helayaayo ibliis baa loo celinayaa warkaa wa mudmara sha'ni wanwinniyo mudmana shani damiiru shani niyo isman xaalu kaanada iyo akhwaadkeeda ismi u yahay in waqaca waa haddii uu dhaco muuhimu maa shay wax ku moodsiiyo istabaana wuu soo muuqday annahu shayga soo daahiray annahu shayga imtanaca inuu mancoon yahay shaygii kuu soo caddaaday inuu mancoon yahay dhicitaankii wax ku moodsiiya haddii aad aragto damiiru shani niyo waqad tuzaadu kaana fii xashwin kamaa kaana asaxa cilma man taqadama waqad tusaadu in la siyaadiyaa suurowdaa kaana ficligii kaana aha fii xashwin bartan dhexdii in lagu siyaadiyaa suurowdaa wadaalika kamaa kaana asaxa cilma man taqadama weeye yacnii wuxuu leeyahay kaana akhawaadkeeda kale axkaam ay khaas kala tahay ayaa jira shan afar xugum oy khaas kala tahay ayuu doonayaa inuu sheego baabkana ku khatimo afartaa xugumee kaana ay khaaskala tahay waxaa ka mid a kaanada zaa'idnima loo isticmaalaa waa la xadfaa iyada iyo ismigeedoo isla socda keligeedaa la xadfaa kaana nuunta ugu dambaa laga xadfaa afartaa xugumoo kaana ay khaas la tahay ayuu doonayaa inuu sheego afartaa xugum xugumka u soo hormariya kaana zaa'idnima loo isticmaalaa zaa'idnimana waxaa loo jeedaa sida raajixa ah isnaad looma keeninoo faacil iyo ismi iyo midnaba uma baahna litowkiid oo keli ayaa loo keenaa hadalka in lagu adkeeyo kaanadaa marka ay zaa'id noqoni sida raajixa ah laba sharti ayaa loo shardinay labadaa shardina mutamimkaan ku soo marray fii xashwin waa shardi laba shay oo islaasimaya dhexdooda waa inay dhacdaa sida mubtada iyo khabar ficil iyo faacil ficil iyo naa'ibulfaacil laba shay oo islaasimaya dhexdooda waa inay dhacdaa aaniyan bilafdi lmaadii waa inay tahay labadaa shardi ayaa la shardin labadaa shardi mutafaq ma aha qaar ayaa waxay leeyihiin bilafdi bilafdilmudaaric xataa waa lagu ziyaadiya xataa waxay keenaan iyadoo marfuuc lagu dabadhejiya haddana zaa'id uu yaho ibnu caqiilka miisaalinaya markaa waxay ku wadaan qoladaasi kaanadan zaa'idada ah tii taamada ahayd inay tahay oo taamadii iyo zaa'idaday isku wax ku wadaan sida raajixaana ma ahee taamaduna waa goonni zaa'idadana goonni weeyaanoo marfuuc uma baahna labadaa shardi ayaana loo shardinayaayo bilafdilbaadii waa inay tahay laba shayoo islaasimaya dhexdooda inay dhacdaana waa shardi labadaa shayee islaasimaya xarfuljar iyo majruurkiisa dhexdooda inay dhacdaa waa naadir ma badna meelo kale waxyaaba kaloo islaasimaya umbaa la doonaya calaa kaana almusawamati alciraabi ayaa beytu shacira suraatu banii abi bakrin tasaamaa calaa kaana almusawama calaa oo xarfuljar ah iyo almusawamatiyo majruurkiia dhexdoodu kaana ku ziyaadiya taa waa qaliil way yar tahay ee waxaa badan laba shay shayoo islaazima islamarkaa xarfuljar iyo majruurkiisii aan ahayn dhexdooda inay dhacdo bilafdil maadina ay tahay musanifka wuxuu miaaliyey maadi tacajubiyada ahayd ee mubtadaha ahayd iyo ficlu tacajubka dhexdooda lagu ziyaadiyey maa kaana axsan waqad tusaadu in la ziyaadiyaa suurowdaa kaana in la ziyaadiyaa suurowdaa fii xashwin hadal dhexdii in lagu siyaadiyo wadaalika kamaa kaana maa shay cadiima ayaa kaana ahaayee asaxa asaxnimo badnaysiiyey cilmamaan qola cilmigoodee taqadama hormaray qoladii mutaqadimiintu ahayd ee salafka cilmigooda wax lala yaabo ayaa saxiixnimo badnaysiiyey yacnii cilmigooda saxiix buu ahaayo qada iyo gef kuma badnayn wayaxdifuunahaa wayubquuna alkhabar wabacda in wallow kaiiran ashtahar wayaxdifuuna way xadfayaan haa kaanadii bay xadfayaan wayubquuna waxay reebayaanoy baaqi yeelayaan alkhabara khabarkay baaqi yeelayaan wadaa xugumka ishtahara wuxuu caanbaxay bacda in iyo wallow in iyo low gadaashooda ayuu caanbaxay kaiiran ishtihaaran caanbax kaiiran ee fara badan yacni wuxuu leeyahay kaalada xukun labaadoo zaa'id ay la tahay oo baabka afcaashiisa ay zaa'id kala tahay kaana inta la xadfo iyada iyo ismigeeda khabarkiioo nasbisan in la baaqiyeelo kaana la xadfi ismigeedii marfuuc ahaana waa la xadfi khabarkiioo mansuuboo keli ayaa la baaqiyeeli arrinkaa wuxuu fara badan yahay lowda shardiyada ahee waxba aan jasminin iyo intii shardiyada ahayd ee jaazimada ahayd ee labada ficli jasminaysay gadaashooda oo inta shardiyada ah ficlu shardigu hadduu kaana noqdo lowda shardiyada ah ficlu shardiga haddii uu kaana noqdo waxaa qaalib oo badan kaanadii in la xadfo ismigii marfuuc ahaana la xadfo khabarkii oo mansuub ee la baaqi yeelo la yidhaahdo iltamis walow khaataman min xadiid in khayran fa khayrun annaasu majziyuuna biacmaalihim in khayran fa khayrun sidaa in la yidhaahdaa badan xadafkaasi labadaa mawdic gadaashooda kaiir waayo aad buu u fara badan yahay labadaa wixii aan ahayn gadaasha kaana in la xadfo iyo ismigeedii qaliil wey waa yaryahay wayaxdifuuna way xadfayaan haa kaanadii bay xadfayaan wa yubquuna waxay reebayaan oy baaqi yeelayaan alkhabar yubquuna waa ficlun mudaaricun min abqaa ka yimid abqaa mudaariceeda yubqii isagoo yubqiya ayaa waawuljamaaca lagu daba dhejiyey wawudamiiri in bificlin tattasil muctali laamin fiihi tafsiilun qubih fain yakun maa qablahaa qad futixa u duma fabqihi kama qad wudixa wadmumhu xatman in yakun daa kasrin ka qowlinaa raduu bikulli yusrin tiiwi yubquun yusalluuna cala nabiyidii oo kale waay wayaxdifuuna way xadfayaan haa kaanadii bay xadfayaanoo wayubquuna way reebayaanoo baaqi yeelayaan alkhabara khabarkii oo mansuub ayay baaqi yeelayaan bacda in in gadaasheed iyo wallowlow gadaasheed kaiiran ijtihaalan canbax kaiiran ee fara badan fain waslan aladu bihi fa waslun wain sarman fa sarmun ka alaaqi beed aan ku soo marray wuxuu ahaa maqaamaat lxariiri soo maahi abu zayd maqaamadii afarlabaatanaad abu zayd oo xaras iyo qola un meel khamro ku cabaya abu odaytu u yimi waxaa u heesay mid fanaan ay wateen annoo heesay yidhahdeen fannaankii baa haestiriyey ilaa masucaadu laa tasiliina xabli walaa ta'wiina lii mima ulaaqi sabartu calayki xataa ciila sabri wakaadad tablaqu ruuxoo taraaqi miyay ahayd adigu waxaasuu tiriya fain waslan aladu bihi fa waslun wain sarman fa sarmun ka alaaqi fain waslan intii shardiyada ahayd oo kaana uu ka xadfa weeyey ismigeeda khabarkiioo mansuubayna u baaqiyeen qoladii dhegaysanaysaa isqabsatay war maxaa ku nasbisay waslan kan dambena maxaa u rafcisay dhaar buuba xagaf ka siiyey fa aqsama biturbati abaweyhi inahu nataqa bima khtaarahu siba weyhi kulahaa siba weyhi warkiisa raacay anigu siba weyhi ayaa banaynayaa sida qoladii waa isqabsadeen war rafcaa waajiba maya nasbaa waajiba qole kale waa garan weyne odaygii meeshuu fadhiya kulaha ana unabiukum bitawiilih wa ubayinu umayizu saxiixa alqowli min caliili anaa idiin kala saarayaa nimayaho in la nasbiyaa waa bannaanta in la rafciya in laisdababariyaana waa bannaanta war oday adig waa sida wax weynba ma taqaaniin waaba xanaaqi kulahaa oo idinkoo caama dhegeweynasaa u hadlaysaan laba iyo toban inaan ahayn laba iyo toban mas'aloo naxwo ahoo muxuuha imtixaana ayuu qoorta u geliyey keenahay haddaad wax khamrada nalacbaa yidhaahdeen waa yahay maya maya anig waa odayooba khamra cabbi maayo kulaha haddaan khamra cabbo bani qasaanan ka dhashay waa ku dhex ceebabaya kulaha ee walow lahowtu wa fawdii shaa'imun lakhaba bayna almasaabixi min ghasaana misbaaxi qowm sajaayaahum tawqiiru dayfihimu washaybu dayfun lahu tawqiiru yaa saaxi kulaha ee qoladaasaan ka dhashay qolada haddaan khamra anu cabbay ay arkaan sheekh dambe igama dhigayan ayaa hilfaha ii qaadaya <laughs> marka waslantaasa ka mid ahayd wbacda an tacwiidu maa canhartu kamili amaa anta baran faqtarib wa tacwiidu maa maa ciwad qaadashadeeda canhaa kaana laga ciwad qaato urtukiba waa la koray bacda an an gadaasheed ayaa la koray ka mili amaa anta baran faqtarib weeye yacni wuxuu leeyahay xugum saddexaad oo kaanada ay khaas la tahay xukumkii aan haddeer ka soo baxnay wuxuu ahaa kaana iyo ismigeeda laisla xadfayey khabarkii oo nasbisan ayaa la baaqi yeelay xukunkan saddexaad kaanada keli ayaa la xadfi ismigiioo marfuuca iyo khabarkiioo mansuuba ayaa la baaqiye kaanada keli ayaa la xadfi arrinkaasi wuxuu badan yahay kaanadu markay jumladeedu cillo tahayoo eh, jumlo kale ay cilaynaysay kaana jumladeedu markay cillo noqoto ficlina lagu cilaynayey kaanada in la xadfo ismigeedii iyo khabarkeediina la baaqi yeelo ayaa fara badan marka la baaqi yeelayo eh, an gadaasheeda ayaa kaanada la xadfa kaanadii la xadfayna maa ayaa laga soo ciwad qaadani an nuunteedoo reeban iyo maa miimteeda la isku idqaami amaabay noqoni ismigii oo rafcisan ayaa la dabadhigi khabarkii oo nasbisanna waa laga dambaysiina amaa anta baran faqtaribta musanifka u miaaliya amaa zaydun munaliqan inalaqtu asalka wuxuu ahaan lahaa amaa anta baran an kunta baran inalaqtu weliba aslul asiil wuxuu ahaa inalaqtu lian kunta munaliqan inalaqtu anigu waan tegey lian kunta munaliqan nin tegaya inaad tahay darteedaan u tegey lian kunta munaliqan jumladaasaa la soo hormariyey cilladoo dan laga leeyahay ama la xasrinayo waxay noqotee lian kunta munaliqan inalaqtu laamtii ayaa litakfiifi loo xadfi an kunta munaliqan kaanadii ayaa la xadfi ismigeedii oo damiir mutasil ahaana munfasil ayuu isu bedelay an anta munaliqan buu noqday kaanadii la xadfaa maal laga soo ciwad qaatay an nuunteeda ayaana lagu idqaamay amaa anta munaliqan ama amaa anta barran sidaa ayuu noqday waka wa tacwiidu maa ayaa mubtada'a tacwiidu masdar weeye bacda an darafka in lagu tacallujiyaa bannaan waxaa ku sugan masdar macmuulkii laga hormariyey naxwiyiin aad uma ogola daraf ayaa la tawasucsadaa laleeyahay waxaa kaloo bannaan urtukiba jumladeeda in lagu tacallujo ficliga ee macmuulul khabarkii oo mubtadaha laga hormariyaa markaana ku sugantaana lama ogolo darafkaan la tawasucsani ama daruuratu nadmi wa tacwiidu maa maa ciwad qaadashadeeda bacda an an gadaasheed la ciwad qaato urtukiba waa la koray urtukibadaasa musanifka lagu bushinayaayo irtikaab waxaa la yidhaahdaa shayga aan qiyaaska ahayn ee la sameeyo kaana in laxau mawdican gadaashii ee an gadaasheeda la xadfaana waa qiyaas marka urtukib inuu yidhaahdo ma ayaan ahayn bay leeyihin wa tacwiidu maa maa ciwad qaadashada ee canhaa kaana laga ciwad qaato urtukiba waa la koray bacda an an gadaasheed ayaa la koray dalika ka mili amaa anta adigu inaad ahaatee darteeda barra nin baari ah faqtarib u soo dhowowniyaw wa min mudaaricin likaana almunjazim tuxdafu nuunun wahuwa xafun maltuzim wa tuxdafu waxaa la xadfi nuunu nuun ayaa la xadfi min mudaaricin mudaaric xaggii ayaa laga xadfi mudaaricoo likaana kaana u sugnaaday mudaarica oo munjazimin jasmisan wa huwa xadafkaana xadfun xadaf weeye xadafka oo maltusima aan la waajibinin kaana xukumka axkaamta ay khaaska la tahay xukumkii afraadee ugu dambeeyey kaana saddex xaraf weye nuunna way u dambaysa nuuntaa u dambaysa in la xadfaa bannaan litakfiifi loo xadfo xadafkaana waajib ma ahae jaa'is weeye bishuruuin sitta lix shari ayaana lagu xadfaya lixdaa shari awalan kaanadu waa inay mudaaric tahay aaniyan majzuum waa inuu yahay ficligaa mudaaric aalian sukuun waa in lagu jasmiyaa raabican damiiru nasba mutasila waa inuusan ku daba dheganin khaamisan saakin waa inuusan ka dambayninoo iltiqaa'u saakinayn waa inuusan dhacaynin saadisan ficliga waa inaan la waqfinin lixdaa sharti marka la helo yaa kaana nuunteeda in la xadfo ay bannaan tahay oo lam taku lam aku lam yaku in la yidhaahdaa bannaan lixda sharti kaanadu waa inay mudaaric tahay wa min mudaaricin shardiga musanifkaaba sheeg waa inuu jasmisan yahay mudaaricaasi likaana munjazim shardi labaad wey labadaa sharti ayuu musanif ka sheegay labana ibnu caqiilka ku dara labana waxaa ku darayaa khudariga lix sharti bay isla noqonayaan ficliga waa inuu mudaaric yahay majzuum waa inuu yahay sukuun waa in lagu jasmiyaa saakin waa inuusan ka dambayninoo lam yakunhu waa inayan arrinta noqonin iltiqaau saakine waa inuusan dhacayninoo saakin waa inuusan ka dambaynin ee damiiru nasba mutasil waa inuusan ka dambaynin oo lam yakunhu saakin waa inuusan ka dambayninoo lam yakun iladiina kafaruu oo kale waa inuusan ahayn kelimada waa inaan la waqfin oon lagu dul joogsaninoo lam yakun waa inaan la dhihin xaalatul wasmiga weeye waxaa la xadfayo lixdaa sharti marka la helo ayaa kaanada nuunteeda in la xadfo ay bannaan tahay waxaa daruuratu nadmi ah ee suroobi karaa shuruudaa qaar ka mida iyadoo la helin nuuntii in la xadfo daruuratu nadmi iyo waxyaabahaasay ku imaan kartaa laakiin wax la ogol yahay marka fain lam takun mir'aatu abdad wasaamatan faqad abdat mir'aatu jabhata dayqamin waa bayd ibnu caqiilka wuu qoray fain lam takun mir'aatu muraayaddu haddaynan ahayn abdad mid muujisay wasaamatan qurux quraayadu isku eega markaasuu foolxumo iska arkay haddaanan quruxsanayn kulaha faqad abdatin bir'aatu jabhata dayqamin libaax wejigiisaasay igu yaallahay oo nin libaaxan ahay libaaxna qurux lagama raadiyo xoog iyo geesinimo waxaasu waa yahay fain lam takun alaa ka dambaysay iltiqaa oo ayaa dhacay waxay ahayd inuu yidhaahdo fain lam takun ilmir'aatu beydkaa ka jebi lahaa siduusan u jebin ayuu nuuntii xadfay fain lam takun mir'aatu daruuratu nadmi weeye wa tuxdafu waxaa la xadfi nuunu nuun ayaa la xadfi min mudaaricin mudaaric xaggii ayaa laga xadfi mudaaricoo likaana kaana u sugnaaday mudaarica oo munjazimin jasmisan wa huwa xadafkaana xadfun xadaf weeye xadafka oo maltusima aan la laazimin oon la waajibinin wallahu aclam sal allah wasalam